alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalى aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal wa fii saa'iri اlmaktuubaati sunnayaashii salaadda ayaynu ku jirno wa yusannu waxaa kaloo la sunneeyaa qunuud fii saa'iri اlmaktuubaati salaadaha kale ee faralka aan subax ahayn ama fii saa'iri lmaktuubaati fii jamiici lmaktuubaati salaadahan maktuubaadka dhammaantood linaasilati markay naasile iyo dhibaata dadka muslimiinta ku soo degto sida markaa dee cudurro iyo dhibaatooyin ay ku yimaadaan shaaficiyadu waa tacmiimiyaan hadday abaari dhacdo hadday waxaasoo dhan waaba tacmiimiyaan waxaana u deliila xadiidka imaamu lbukhaari warinayo anas ibnu maalik qanata rasuul lahi sal lla l slm shahran bacda bil dabadeed ayuu rukuucda kadib qunuudayey yadcuu calaa axyaa min alcarab qolyo caraba buu habaarayey oo nimankii quraada laayey taana markaa shaaficiyada iyo xanafiyada iyo xanaabilada iyobaa qaba weliba xanafiyadu ayagu jahrigaa unbay ku gaar yeelaan wa yaquulu waxau odhanayaa fi rukuuci rukuucda wuxuu odhanayaa subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi subxaana rabbiy alcadiim rabbigaygii weyna ayaa nasahan oo xumaanka nasahan waa nasa'aya ilay wabixamdihi anigoo mahadiisana ku dheehanoo mahadinaya alaaan saddex jeer ayuu odhanayaa waxa u daliila xadiidka abu daawud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan cuqbata bnu caamir saxaabigaasi wuxuu leeyahy markay soo degtay fasabbix bismi rabbika alcadiim wuxuu nebigu sala allah alay slm ijcaluuhaa fi rukuucikum yeela oo subxaana rabbiy alcadiim dhaha markay soo degtay sabbixisma rabbika alaclaana wuxuuhi ijcaluuha fi sujuudikum oo subxaana rabbiya alaclaa dhaha weliba yani nebigana sala allahu alay waslm way ka sugan tahay wabixamdihina ayadana way ka sugan tahay oo xadiis tilmaamaysa ayadana sida sheekh albaani ba uu ku soo qaadinayay sifatu salaati nebiga waxaana wanaagsan bay leeyihiin saddex jeer inuu yidhaahdo waa weliba qofka imaamka ay waxay dhahaan isagu saddexaasuna ku ekeeyo laakiin qofkii keli u tukanaya ama imaamkii tukinaya cid kooban ilaa koob iyo toban waa gaadhsiin karaa mar hadda halkaa u fiirso waxay ku leeyiin qof hadduu keli yahay isagu ilaa koob iyo toban ha gaadhsiin hadduu dooniyo kuwa kale soo aroorayba laakiin hadduu cid tukinayo ciddaasina cid dheerayntaa ku raali noqoteen ee dad sida tahajud u yimi kale aanay ahayn inaanu saddex ka badin baa fiican wa fii sujuudina wuxuu leeyaha subxaana rabbiya alacla wabixamdi buu odhan alaaan saddex jeer ayuu ayadana odhanayaa waana xadiidkii cuqba siduu uu tilmaamayey wabixamdihina waa sugan tahay wayadacu fi sujuudi sujuudda wuxuu dhigayaa rugbatayhi labadiisa jilim uma yadayhi labadiisa gacmood uma jabhata waanfahu wejiga iyo sanka ayuu dhigi wayaquulu bayna sajdatayni wuxuu odhanaya rabbi kfir lii ilaahayow i dhaaf warxamnii i naxariisa wajburnii ilaahayow kab warfacnii koryeel warsuqnii ilaahayow arsaaq wahdinii hanuuni wacaafinii ilaah banaadinka iga cafi wacfu cannii iska kay cafi wa tusannu waxaana la sunneeyaa jalsatulistiraaxa jalsada iyo fadhiga raaxaysiga fil uulaa ragcadda hore waaalita iyo saddexaad min hayri almaqrib waxaan maqhrib ahayn waxauu sheekhu leeyahay halkanna wuxuu sunnayaasha marka uu qofku sii sujuudayo halkee buu xubnihiisa ugu horraysiinayaa marka wuxuu udhi wayadacu fi sujuudi marka uu sujuudayo waxa uu dhigayaa rugbatayhi labada jilib buu dhigi uma yadayhi haddana labada gacmood buu ku xigsiin uma jabhatahu wa anfahu wuxuu ku xigsiinayaa dabeetana wejiga iyo sanka oo wada jiraa waxaanay deliishanayaan xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i ibnu maaja asxaabu sunan ay warinayaan walow sheekh albani uu daciifinayo wayl ibnu juxur ayaa wuxuu leeyahay ra'aytu nabiya sala allah ala slm idaa sajada wadaca rukbatay qabla yadayhi waxaan arkay nebiga oo markuu sujuudayo jilbihiisa dhigaya gacmaha ka hor xadiidkiina waa kuwii kuma tilmaami jiray inuu maqluub yahayoo idaa sajada axaduku falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir markuu midkiin sujuudaya si awrka yuu fadhiisanin walyadac yadayhi qabla rugbatayhi an ahayn qalbi baa ku jira walyadac rugbatayhi qabla yadayhi weeye culamada qaarna qalbi kuma jira bay leeyihiin xadiidku waa walyadac yadayhi oo gacmaha horraynaya jilmuna way dambaynayaan wa yaquulu wuxuu odhanayaa qofku bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda fadhigaa wuxuu odhanayaa rabbi kfirlii ilaahayow ii dhaaf dembiyadayda warxamnii i naxariiso wajburnii ilaahayow ikab oo yacnii naqsigayga iyo jabkaygaba ilaahayow buuxi warfacnii ilaahayow ikoryeel warsuqnii arsaaq wahdinii ilaahayow hanuuni wacaafinii ilaahayow balaayinkayga cafi wacfu cannii imaamu nawawi ayaana markaa riwaayaadka ku soo arooray kitaabkiisana aladkaar ayuu markaa ku jamcinaya abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnimaaja iyo xaakim iyo ayaa warinaya sheekh albaanina sanadka wuxuu ku tilmaamaya xasan inuu yahay laakiin wacfu cannii ayada markaa riwaayaadka kumay soo aroorin ee markaa waa munaasab bay markaas u raaciyeen laakiin riwaayaadka kumay soo aroorin markaa imaam alhasaali baa wajiiska markaa ku sugay laakiin raafic iyo qolyaha kale waa jareen wa tusannu waxaa la sunneeyaa buuhi jalsat اlistiraaxa jalsada loo yaqaano jalsatulistiraaxa waa fadhiga yaree waxoogay raaxaysiga oo waa maxay waxa weeye waa sujuud kasta oo ka sii kacayo aanu dabadeed fadhiisanaynin mar kastoo uu sujuud ka soo kaco oo aanu atixiyaad u fadhiisanayna uu sii kacayo ayuu in yar waxoogay fadhiisanayaa jelsa laydhaha jalsatulistiraxa oo waa goorma markaa fil uulaa ragcadda hore waa dabadeed ilaa ragcad markaad tukato ee sujuudda labaadsa toos baad u kacaysaa soo maaha waaalidati ragcadda saddexaad markaad dhammayso ee aad tii afraad u sii kacayso waxaan maqrib ahayn ilaa maqhrib ragcaddiisa saddexaad markaad dhammayso ee atixyaad baad u fadhiisanaysaa marka waxa weeye meel kasta oo sujuud kasta oo labaadu ka sii kacayo oonu dabadeed fadhiisanayn waana fi اluulaa waثaalثa min hayri اlmaqrib ayaa la sunneeyaa maxaa u deliila waxaa u deliila xadiid imaamu albukhaari uu warinayo sida imaamu nawowi uu ku soo qaadanayo majmuuca maalik ibnu xuwayris wuxuu leeyahy annahu ra'aa nabiya sala allahu alay slm ayuu arkay yusallii isagoo tukanaya fa idaa kaana fii witri min salaatihi marka tiradaa dhiman ee hal ragcadu tukaw tii labaadoo kale u sii kacayo markuu tii saddexaad kale taaburaad u sii kacayo lam yanhad xataa yastawiya qaacidan ma hengan jirinoo toosuma kici jirin ilaa uu xoogay fadhiisto riwaayo kale ayana fara oo laga warinaya marka abuurir musiiu salaata us xataa tadma'ina saajidan uma rfac xataa tadmaina jaalisan uma sjuud xataa tadmaina saajidan uma rfac xataa tadmaina jaalisan marka sujuuddii ugu dambaysa xooga in la yar fadhiisto ayay tilmaamaysaa waxaa kaloo isagana jira xadiid abu daawud iyo tirmidiya ay warinayaan abi xumayd iyo khayru min asaxaaba ay leeyihiin wuxuu tilmaamay siduu nebigu u tukan jiray markaasaa waxay dhaheen uma hawaa saajidan waa hoobtay isagoo sujuudsan lugta ayuu laabay oo waa ku fadhiistay ilaa lug weliba halkeedii ay ku noqotay markii uu soo kacayey kadib ayuu hengeday uu soo kacay markaa jalsatulistiraaxana waa sunne shaaficiyada ayaa qabta a'immada kale ee saddexdaahi iyagu ma qabaan sunno uma qabaan laakiin shaaficiyadoo keliyu baa qabtaa axaadiidan ay deliishanayaanna waxay iyagu leeyihiin xilli markaa nebigu ama uu xanuunsanayay ama u cuslaaday bay ahayd waxay markaa jalsadaasi sunno noqonaysaa marka qofku ama culusya ama xanuunsanayo ama gabow jiro shaaficiyaduna waxay leeyihin waa mid loo qasdinayo imaamu nawowi baa majmuuca wuxuu ku leeyahy waclam annahu yenbaqii likulli axadin an yuwaadiba calaa hadi ljalsa inuu daa'imo ayaa markaa habboon lisixati alaxaadiidi fiiha wa cadami almucaaridi saxiixi laha xadiid caaridi oo saxiixina ma walaa takhtara bikasrati almutasaa'iliina bitarkihaa dadka in badan fudaydsae ka tegiddeedana ha ku kadsoomin qul in kuntum tuxibbuuna allah fattabicuuni yuxbabkum ullah wayakfir lakum ayuu soo qaadanayaa markaa wa yusannu waxaa la sunneeya atashawdu lawalo ataxiyaadka hore waalqucuudu low iyo fadhiisigiisii waasalaatu cala alnabiyi sala allah ala sl iyo nebiga ku sallidniisa fiihi ataxiyaadka hore lagu saliyo iyo wa filqunuuti qunuudkaba waliftiraashu ayaa la sunneeyaa fii jamiici iljalasaati fadhiyada oo dhan inuu lugta goglado wa tawaruku sinta inuu dhulka dhigaa la sunneeya fi tashawdi alakhiir ataxiyaadka dambe waxaa sheekhu leeyahi wayusannu tashahud alwalu ataxiyaadka hore ayaa la sunneeya oo ataxiyaadka hore waa sunne waayo nebigu sala la alay sl markii uu ka kacay sujuudu sa'wi unbuu ku kabay dee shayguna hadduu faralaya sujuudu laguma kaba leeyihiin walqucuudu low iyo ufadhiisigii u fadhiisigiisina waa sunne saynu atixiyaadka dambe iyo fadhigiisu arkaanta u ahaayeen oo qofku haddii aanu atixiyaadkiiba garanaynin hore haddana waxa sunnaa inuu fadhigii la yimaado isagon waxba akhriyaynin wasalaatu cala nebiy sala allah alay slm fiihi ku sallidda nebiga lagu salliyayo atixiyaadka hore ayana waa sunne wa filqunuuti qunuudka markaa kusalliga qunuudkan iyo ducadan ragcadda labaad ee subaxa dabadii la akhrinayo ayana in nebiga lagu salliyaa waa sunno abcadda salaadda ayay ka midta waliftiraashu iftiraash iyo goglasho lugta la gogladaa la sunneeya fii jamiiciiljalasaati fadhiyaallada ay salaaddu leedahay oo dhan qofkii karaya iftiraashkuna waxa weeye lugtiisa bidix inuu dhabarkeeda dhulka dhigo halkeedaa baabacadeedaana inuu ku fadhiisto iftiraashku waa kaa lugtiisa midigna uu sidaa u taago ayaa la dhahaa iftiraash le'annu lugtiisii buu goglanayaa waxaana la sunneeyaa fadhi kasta oo aan salaamo naqsi ka dembaynin fadhi kasta oo aan salaamo naqsi ka dembaynin iftiraash baa la sunneeyaa dee kii dhaxuu noqonayaa fadhigii labada sujood u dhexeeyey ayuu noqonayaa xataa qofka haddii atixiyaadkii dambeba uu fadhiyo laakiin sujuudu sahwi lagu leeyahay iftiraash buu samaynayaa bay yidhahdeen ilayn hadda isaga salaani la kama dambaysee oo kuma soo xigto salaama naqsi wa tawarruku inuu sinta dhulka dhigaa la sunneeyo fii tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe ee salaama naqsigu uu la cidhbinayu ka dambeeyo tawaruguna waxa weeye halka uu lugta kaga fadhiisanayey ayuu intuu sinta dhulka dhigo ayuu markaa lugtiina ka saarayaa lugtiisii midig hoosteedu ka saarayaa dee dhallinyaradii qoladii baa samayn karay odayaasha yar burburan malama samayn karayeen dhallinyaraasubay ku hadhay taasi wa tawarugu fi tashahud alakhiir marka atixiyaadka dambanaya inta waruga uu sameeyo halkaas sinta uu ka siibo sintana dhulka dhiga lugtana allaha ka siibo ayaa la sunneeyaa waxaa u deliila xadiidka imaamuulbukhaari warinayo abi xumayda saacidi laga warinayo isagoo salaadii rasuulka sala alla ly slam tilmaamaya wuxuu dhi fa jalasa fi rakcatayni labada ragcod markuu tukadu fadhiisto jalasa calaa rijlihi lyusraa lugta bidix buu ku fadhiisan jiray wa nasaba alyumnaa lugta midigna sidaasuu u taagi jiray waidaa jalasa fi ragca alakhiira fi ragca alaakhira ragcadda dambe markuu fadhiisana qadama rijlahu lyusraa lugtiisa midig buu halkaa ka bixin jiray wa nasaba alyumna midigtana waa taagi jiray waqacada calaa manqacdatihi sintana wuu ku fadhiisan jiray wa yusannu fiihaa salaadda dhexdeeda waxaa la sunneeyaa nadaru inuu ego ilaa mowdici sujuudihi meesha uu ku sujuudayo waalkhushuucu khushuuc ayaa la sunneeyaa wa tadabburu alqiraa'ati wadikri in la fiirsada la sunneeya wa tadwiilu qiraa'ati ragcati lula cala ahaaniyati in laga dheereeyaa la sunneeya wa dukhuuluhaa salaadda in lagu gala binashaadin firfarcooni wa faraaqi qalbin iyo qalbi faaruqa wa kasratu ducaa'i baa la sunneeya fi sujuudi halkana sunnayaal aad u muhiima ayuu sheekhu inoogu sheegay raximah ullahu tacala wayusannu fiiha salaadda dhexdeeda waxaa la sunneeyaa nadaruu qofkan tukanayaa inuu eego ilaa mowdici sujuudihi halkaa uu ku sujuudaya inuu eego salaaddiisa oo dhan xataa waxay yidhahdeen hadduu kacbada ku ag tukanayo waxba yuu kacbada eegina halkaa uu ku sujuudayo un ha eego shaaficiyadu waxay ka soo reebeen waxay yidhaahdeen ila allaahu marka uu layuu fartaa taagaya iyada fartu eegi wayarmi basarahu ilayhaa see ay ahayd arrintaa baltijaabiya haddaad doonaysa salaada dhexdeeda inaad khushuucdo bal halkaa aad sujuudda dhigaysa unaad ugu eg qasab waad khushuucaysaa haddaad sisood geel la joogto say dadkeennu sameeyaan aad kolla xaggaa egto kolla xaggaa egtood wax bidhaamiso ood kolba qofka halka hormaraya waxaaad aad eegtood bidhaamiso finish waxaa la waxaad tukatay ee ragcad tukatay iyo inaad laba tukatay waxaasunbu qalbigaaga kala raacayaa saas daraaddeed baa masaajida hortooda yani waxaa liyaaliya waxaa dadka mashquulinaya oo dhan in masaajida halkoodaa hore markaa ay khaali ahaato waxba ku qornayn ayaa la sunneeyaa si aanay dadka waa ti khadiifadii fa innaha alaahatnii fii salaati iga qaada waa kii lahaa ii keen ambijaaniyata ambijaan marka halkaa haddaad eegto sujuuddaada horteeda bal tijaabiya waad khushuucaysaa haddii kalood meelahaa eegto waa araggii baa la tegaya iyo markaa khushuucdii wayusanu bianna darwi ilaa mawdici sujuudihi waalkhushuucu khushuuc ayaa la sunnayaa salaadda dhexdeeda inuu ku khushuuco ilaahay khushuucda haynagu arsaaqo aad bay inooga maqan tahay qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khashicuun ilaahay waxa uu leeyahay mu'miniinta ayaa liibaanay waa kuwa salaaddooda ku khushuucaya baa layidhi khushuucduna waa inuu qalbigaaguna joogo xubnahaaguna xasilloon yihiin waxaana lagu tilmaama ruuxda salaadda inay tahay shayga ugu muhiimsan inay tahay culimada qaar baa yidhi waa shardun ayay salaadda u tahay dee qofkina salaaddiisa wuxuu kasa ayuunba uga sugnaaday marka aad iyo laxaad waa in khushuucdaana markaa loogu dadaalaa way iskaashanayaan markaad halkaa eegaysa iyo waxaasoo dhan way is kaashanayaan wa tadabburu alqiraa'ati wadikri waxaa kaloo la sunneeyaa qiradan uu akhriyaya wadikri uu akhriyaya inuu tadabbur ku sameeyo oo macnahan uu akhriyo faatixada markuu akhriyay waa inuu macnihii xaadirsanaya allahu akbar ilaahay baa weyn subxaana allah adkaartan uu akhriyaya qiradan uu akhriyaya waa inuu macnahoodii u fiirsadaa ee aanu isagoo maqan uun dareerinin waasaynu badnay ilaahay khushuucdaha inagu culimmadana waxay yidhahdaan asalkeedaba wax la akhriyo oo aanad macnihiisa garanaynin oo aad ajira ka helayso qur'aanka iyo salliga nebiga sala allah alay sl ayuunbaa jira kadib maanta haddaad akhrido o aanad waxba ka garanaynin dee waxba ka heli maysid ee waa inaad waxan aad leedahay aad garanayso aad u qasiyaysaa digriga aad ilaahay ku xusaysa waa inaad macnihiisa garanaysaa wa yusanu tadwiilu qiraa'ati ragcati luulaa ragcadda hore qiradeeda cala aaniyati ragcadda labaad in laga dheereeyo ayaa la sunneeyaa le'annu xadiidkii saxiixa bukhaari iyo muslim ay warinayeen wa yutawilu ragcata aluulaa min aduhri wa yuqasiru aaniya ragcadda hore qiradeeda waa dheeran jiray ta dambena waa gaabin jiray li'annu firfircoonida ragcadda hore way ka badantahy ta labaad wa dukhuuluhaa salaadda inuu ku galo ayaa la sunneeyaa binashaatin firfircooni inuu ku galo li'annahu ilaahay munaafiqiin baa wuxuu ku caayay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala salaadda markay u kacaan iyagoo wahsanayo hamhaamsanayay u kacaan iska jir markaa adigoo markaahayo oo hamaansanaya inaad salaadda markaa u kacdo adoo firfircoon markaa oo nashiida waa inaad ku gashaa wa faraaqi qalbin qalbigaagu waa inuu ka faaruq yahay shawaaqishii waad ku dadaashaa markaa inaad inta aad salaadda ku jirto inaad halkaa hore eegto inaad iskhushuuciso waxaad akhriyaysa inaad u fiirsato qalbigaagu inuu joogo qalbigaagu wax kale ka faaruqaada wa inaad ku dadaashaa shayddaan baana lagugu labahayo markaasuun isaga nebigu sala alla alay slm wuxuu inoo sheegay in dee aadaanka marka la addimayo wax alliyaaliya wixii maqlaa ay ka marakacayaan shayddaanku cadowgeennaahay marka adaankaa lagu dhufto wuu cararaa isagoo weliba naqa samaynaya si aanu maqlin marka kale haddana wuu soo noqdaa adaanku markuu dhammaado marka kale aqiimaabuu haddana carraa isagoo sidii si leega aqiimku dhammaado buu soo noqda markaasuu qofga iyo salaaddiisii kala dhexgaa mas-uula waxaan xasuuso oo waxaan xasuuso oo waxaan xasuuso ilaa yoo aad waxaa tukatayba aad garan weydo aad bay inoogu dhacdaa waxay culimmadu sheegeen in imaamu abu xaniifa ayuu nin wax weyddiiyey markaasuu yidhi iska tuko horto waa iska sunnayso markaasuu sheekh waan xasuustay iska daa waxyaalaan la yaabo waxaa ka mida ah anigayga igu dhacday maalin baan gaadhi aan watay baan subax hore meel dhigay baan inan yaroo maydhayay furi u dhiibay waan iska tegay mar alla markaan salaaddii galay ayuumbuu wuxuu igu yidhi horta hadduu kaxayso gaadhigiiba iyo xaggeed u raacaysa miyaad ka yar hadda in alla intii hore maan xasuusnayn laakiin mar alla markii aan salaaddii galunba igu soo xadri wax alla waxaan tukaday anigoon garanaynin ayaan markaan salaaddii ka baxay carray oon meeshii aan gaadhigiiyo ki yaraa kaga ima aan tegi marka aad iyo laxad markaa in la isaga difaacaana waa arrin laga maarmaana ninna waxaa laga sheegay salaaddii amala wax laga tego markaasuu yidhi salaaddii dhiman oo maxaad ku ogaatay buui waxbaan ku xisaabin jiroo ma hanuun xisaabtii gaadhin ayaa laga baxay buuhi salaaddii marka aad iyo laxad waa wafraaqi qalbin qalbigu waa inuu faaruq yahay wa kasratu ducaa'i fi sujuud in sujuudda markaa qofku duada ku badyo ayaa yana la sunneeyaa waayo nebigeennu sala allahu alayh wasallam wuxuuhi aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbi huwa saajid addoonku wuxuu rabbigii ugu dhow yahay isagoo sujuudsan faksiru ducaa ducada badsada baa nebigu sala allahu alayh wasallam yidhi faslun haadaakani faasilun fii mubdilaati salaati salaadda waxyaalihii burinayey ayuu fasal yahay waa waxyaalihii haddii ay xagga hore kala xidhiidhaan salaadda aanay u xidhmaynin faral iyo sunna midkii doontaw ahaato haddii dhexdeeda uu yimaadana aanay salaaddii xidhmaynin macnaheeduna waxa weeye haddii aad ku bilowdo salaaddii salaadi kuma xidhmin haddii ay dhexdeeda timaadana salaaddii waa kaa burtay beri baa anigoo akhrinaya abushujaaca dhowriisteedkii baahayd ayaa nin odayabaa i dhegaystay markaasuu hi adeer waxaad sheegaysay wax badan baan sameeyaao salaaduna igama jabtay buuhi aniga oo waxaan ku adeer ma sanqadh baad dhegaysanaysa inay salaaddu sanqadho oo ay markaa bac tidhaahdo miyaad dhegaysanaysa wa tabtulu salaatu waxay ku buraysaa bilkalaami alkaiiri hadal fara badan way ku burtaa walakli alkaiiri iyo cunid badan walficli alkaiiri iyo ficil fara badan oo salaadda ka baxsan ka alaai waa saddex tallaabo wa alaai waa saddex garac mutawaaliyaatin oo xidhiidhsan wa bidarbati almufridati garaacid markaa xadgudubana way ku burtaa waalwasbati alfaaxishati booddo foolxunna salaaddii way ku burtaa wuxuu udhi sheekhu raxima ullahu tacaala wa tabdulu salaatu waxay ku buraysaa bilkalaami alkasiir hadal fara badan walow sahwiba ha ahaadee hadduu qofku iska daldalmo salaaddii way ka buraysaa waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasallam xadiidka saxiixa imaamu muslim warinayo muxuu yidhi inna haadihi salaa salaaddan laa yasluxu fiiha uma habboona shayun min kalaami innaas wax hadalka dadkooda ahi uma habboona innamaa huwa tasbiixu watakbiiru wa qira'at alqur'aan salaaddu waa tasbiix waa takbiir iyo allahu akbar iyo qur'aan la akhriyayo zayd ibnu arqam xadiidkii kale isagana imaam muslim uu warinayay kunnaa natakallamu fi salaa wuxuu leeyahay salaadda way yukallimu rajulu saaxibahu wa ilaa jamihi fi salaa isagoo salaadda ku jira ayuu saaxiibkiisa war hebel warbal warran war maxaa sheegteen iska odhan jire ka ku xiga ayuu waraysan jire xataa nasalad waquumuu lilaahi qaanitiin ilaa ay soo degtay istaaga oo ilaahay isu taaga idinkoo qaanitiinoo aamusan fa umirnaa bisukuuti wanuhina cani alkalaam waxaana la faray inaan aamusna marka hadalkiina waa naloo diiday marka hadalka qofka hadduu u badrheedhayo xaaranimadana ogyahay salaad inuu ku jirana markaasuu yahay salaaddiisu waa buraysaa haddii aanuu camdiyayna carabku uga sabqiya ama jaahil uu yahay macduura ama ilowsay inuu salaad ku jiro haddii waxaanuu ku hadlay yar yahay salaaddu ka burmaysa hadduu fara badan yahayna salaaddu waa buraysaa walaklu ama waluklu cuntadii baa buraysa ama walaklu cuniddii baa burinaysa iyo cabiddii alkaiira ee faraha badnaa hadduu intuu isilaawouna wuu yar gaajaysanaayo waxna halkan waa u yaalleenoo adjaceelkiisuu fadhiya ama ayuunba halkan iskaga bilaabay waxoogay agtiisa yaallay ayuu iskaga bilaabay mar hadday farabadato ayaduna salaaddii way jebinaysaa walow ilowba ha ahaatee la'anno dee qaabkii salaaddani ay lahayd bay cuntadaasi hay-adeedii bay markaa meesha ka saaraysaa waalficli alkaiir ficilkii faraha badnaa ayaa markaa isaguna biri qofku hadduu dhaqdhaqaaqyo fara badan iyo ficil fara badan oo salaadda ka baxsan sameeyo iyaduna way ku buraysaa wax loo baahan yahay maaha marka ka alaai khadawaati waa saddex tallaabo oo markaa uu qofkii tallaabsado innaga iminka waxaad arkaysaa safafka mid dhowr safka ka soo tallaabsanaya halkaasoo soconaya oo socday halkaa gelaya shaaficina waxa ku leey saddex tallaabo haddaad qaadda ama safuro buuxa ama mid dambe buuxiyo waa kaa buraysaa mid waxaad arkaysaa sanaaddii marka laga baxo sutra daydayanayo oo soconayo ma dib u soconaya ama horu soconaya ad arkaysaa walaakiin alaa khadawaatin waa saddex tallaabo wa alaai darabaatin mutawaaliyaatin saddex garaac oo israacsan mutawaaliyaad oo xidhiidhsan ayaa iyaguna burinayaan laakiin waxay yidhahdeen marka ay darabaadkaas iyo ficiladaasi ay burinayaan faraa badan ay israacsaneen waa marka bicudwin haqiil xubin culus marka lagu qabta gacanta iyo lugta iyo madaxa iyo laakiin xubnaha fudfudud hadday ka yacni ay ka timaaddo ayada waxba ma yeesho haddaad fartaada maanta oo dhan lushood waddo haddaad xirribaanka markaa isku qabqabatood kaga bigbigsiiso maanta oo dhan haddaad debinta wadwaddo iyo carabka haddaad wadwaddo waxba kaa yeeli mayso laakiin waa xubnaha waaweynun kuwa salaadda markaa wax kaa yeelaya fashafatun wاludunu wاllisaanu wadakarun wاljabnu wاlbanaanu taxriikunna inta waala wakasura bikayri cudrin fi salaati laa yadaru waxay dhahaen deminta iyo dhegta iyo carabka iyo dakarka iyo jafniga yacni daboolladan indhaha iyo faraha iyo taxriikunna dhaqdhaqaajintoodu haba xidhidho ha cudurdaar xataa haata salaadda dhexdeeda laa yadaru waxba ma yeelayso abyadaasi markaa ku kulmiyeen marka waxay u deliishanayaan waxay leeyahay hadduu ficilku laakiin iska yar yahay waxba marka ama aanu xidhiidhsanayn waxba salaaddii yeeli maayo waxay deliishanayaan xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaane nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tukanayey isagoo inan umaamo la yidhahdo inantiia zaynaba binta rasuulillaahi ay dhashay xambaarsan markuu isaago waa qaaday markuu sujuudana waa iska dhigay wax yar bay ahayd bay yidhaahdaan wa bidarbati almufrita darba iyo ku dhufasho ayana xadgudubaa ama haraati iyo laadkina waa la mide salaaddu ayana way ku burtaa waxana weeye ta jidhka oo dhammi wada dhaqaaqo dee feer baad markaa qof u labistay ama laad baad ku kicisay salaaddi waa kaa buraysaa leanno waxa weeye waxyaddii salaadda ayuu markaa waxyeelaya walwahbati alfaaxishati iyo booddada foosha xun sidii awr yacnii la dabrayun haddaad buun tidhaahdo salaaddaadii way buraysaa iyadana markaa wahba alfaaxisha wuhi boodda foolxun ma boodda aan foolxunayn baa jirtaa culamada qaar waxay leeyihiin booddo dhammaanteed way wada foolxun tahay ee waa uun sifa kaashifa ama bayaanun lilwaaqici ayuu alfaaxisha u raaciyey culimada qaarna waxay leeyihiin maya faaxisha waxa weeye tahadyo gooraale qofku uu dee soo foorarsado ee jidhkiisoo dhamm intuu dee isku urrow u boodo si wax gaadayo kale taan faaxishada ahayna waa ta markaa inxinaa iyo markaa foorarsi aanu samaynin waxau sheekhu uhi wain takallama hadduu hadlo bikalaamin qaliilin hadal iyo isagoo ilowsan inuu salaad ku jiro ow akala qaliilan in yar buu isagoo ilowsan ow zaada rukuucan ama rukuuc buu kordhiye ow sujuudan buu kordhiye naasiyan isagoo ilowsan lam tabtul bidaalika salaaddiisi ku buri mayso wain dagallama bikalaamin qaliilin naasiyan waana ilow ow akala qaliilan naasiyan wax yar buu ilowsan ow zaada rukuucan rukuuc buu kordhiyey isagoo ilowsan ow sujuudan buunaasiyan isagoo ilowsan lam tabtul salaaddii buraysa bidaalika kaa hadduu laakiin camdi u sameeyo salaaddii way buraysaa wasajada lisahwi sahwigana wuu sujuudayaa nusakha intooda badan wasajada lisahwi kuma taallo li'annu wasajada sujuudu sahwiga xagga dambuu intan inoogu soo celin doonaa isagoo sujuudu sahwiga kaga hadlaya markaa nuskhaddani way dhigtay laakiin nusakha badidoodu ma dhigayaan waxaana inoo iman doonaa sujuudu sahwiga in asbaabteeda ay ka mid tahay wuxuu camdigiisu burinayo sawgiisu aanu burinayni hadduu sahwi u sameeyo inuu sujuudayo xagga dambe ayay taasi noogu wantay wasajada lisahwi